fiican wanagsan dhegeystayaal kuso dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalnimo isniina ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha janaayo sanadka laba kun labaatan iyo afar qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciyaartoyda maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo galabta dheelaya fiinaalaha ciyaaraha dowlad goboleedada iyo gobolka banaadir mas-uuliyiin kala duwan oo ka hadlay kulanka adag ee u dhexeeya maamulada deriska ah ee galmudug iyo hirshabeelle ballanqaadyo kala duwanna u sameeyey warar dheeraada oo ka soo baxaya shir uu madaxweynaha soomaaliya uga qaybgalayo magaalada room ee caasimadda dalka talyaaniga qodobada kale waxaa ka mid noqon doona dowladda iiraan oo iska fogeysay in wax luga ay ku leedahay weerar ay askar maraykan ay ku dhinteen khasaare dhimasho oo laga soo warinayo weer lagu qaaday kiniisad ku taala dalka turkiga iyo ciyaartooyda xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo ciyaaraha qaramada iyo qaaradda afrika ka reebay xulka masar qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtada kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijka ogaal ku dhegaysan doontaane mar kale kusoo dhawaada

sacabanaha noqoto laga ab sacad sacad badan badan ma noqotoarintaasi ku dhaafnaysta suxida furuta ee barnaamijka ogaal dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaad wax maqasheen mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaan ku bilaabeynaa galabta waxaa lagu wadaa in magaalada tan muqdisho gaar ahaan garoonka caalamiga ah stadium muqdisho ama tuulada ciyaaraha lagu soo gabagabeeyo ciyaaraha dowlad goboleedada dalka iyo gobolka banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada tan muqdisho ka soconayay inkastoo dhowr mar hakada ay hakad uu ciyaartaasi uu ku yimid ama ciyaarahaasi ay ku yimaadeen waxaana jirta in gabagabada maanta kulanka ugu dambeeya iskugu soo hareen labada maamul ee deriska ah ee galmudug iyo hirshabeelle iyadoona ciyaarta kama dambaysta ah galabta ku ciyaaraya garoonkaas tuulada ciyaaraha ama stadium muqdisho waxaana jira diyaargarow xoogan oo ay labada maamul iyo labada ciyaartooyba ay u galeen sidii mid walba ay u hanan lahayd koobka maadaama ay u suurto gashay in ciyaaraha kama dambaysta ay soo tiigsadaan galmudug ayaa fiinaalaha ama kulanka ugu dambeeya ee ciyaarahaasi tagtay kadib markii ay kasoo adkaatay gobolka banaadir oo koobkani difaacanaya maadaama sanadkii ugu dambeeyey ee ciyaarahan la dheelo ee labakunlabaatankii uu ku guuleystay waxaana xusid mudan in isla galmudug oo fiinaalaha isla tiigsadeen uu ka qaaday balse galmudug markani waxaa u suurta gashay in afar dhammaadka iskaga reebaan gobolka banaadir taas oo ay ku tiigsadeen fiinaalaha koobkani waxaa sidoo kale hirshabeelle ay kasoo adkaatay eh, xulka waa ciyaartooyda kubadda cagta ee dowlad goboleedka jubbaland oo iyagana dhankooda ay ragoorayaal ay kaga soo badiyeen waxaana xusid mudan in hirshabeelle ciyaar toosa ah aysan weli adkaanin lix dhibcoodna ay ku heleen ganaaxiyo ay muteysteen kooxihii ay la dheelayeen iyo sidoo kale koonfur galbeed oo gebi ahaanba tartankaas kaga baxday oo iyadana dhibcaheeda la siiyey balse galabta ayaa waxaa laga dhursugayaa hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug in muddood ay badiso kadibna ay koobkani ay ku guuleystaan saacadihii ugu dambeeyey dadka adeegsada baraha bulshada ayaa si weyn u hadalhayay ciyaartani iyagoona taageero u kala muujinayay ee eh, labada ciyaartooy ee eh, labada maamul ee dariska ah kasoo kala jeeda waxaana jirta in shakhsiyaad caadiya oo kaliya aysan arrintaani aysan hadal helin mas-uuliyiin kala duwan sidoo kale ay iyagana ay aragtiyadooda ay ka dhiibanayeen kuwaas oo ay labada dhinacba taageero u muujinaya sidoo kalena mas-uuliyiinta qaar waxay sameynayeen ballanqaadyo ah in ay guddoonsiin doonaan ciyaartoyda abaalmarno ay ku farxaan haddii ay guuleystaan waxaa jirta in ciyaartan si weyn loo hadal hayo sidoo kalena amniga ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana saacado ka horba ee garoonka magaalada ama garoonka stadium muqdisho ama tuulada ciyaarahaba sii xaadiray taageerayaal e, matalaya labada ciyaartooy ee labada maamul ee hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug kuwaas oo diidan in garoonka uu ka buuxsamo maadaama ciyaarta galabta ay bilaabaneyso ka horna taageerayaal badan ee halkaasi ay sii tegayaan ciyaartan waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya wasiirada amniga iyo sidoo kale e, waa mas-uuliyiinta amniga qaabilsan kuwaas oo iyagana dalbaday in amniga lagala shaqeeyo e, laamaha amniga waxaa sidoo kale ka hadlay dadweyne kala duwan oo iyagana sheegay in ay aad e, u xiiseynayaan kulankan ugu dambeeya ee lagu soo gebagabeynayo ciyaaraha dowlad goboleeda iyo gobolka banaadir ee galabta muqdisho ka dhaceyso ciyaartiisa ugu dambeysa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya cali shiine oo ka hadlay ciyaartan waxa uu sheegay ama ugu baaqay taageerayaasha labada dhinac inay xasilooni muujiyaan oo aysan suurad xumeynin sumcadda ciyaaraha dalka waxaana uu sheegay in kulanka ugu dambeeyo la doonayo in si leh uu usoo gabagaboobo gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxaana wada ciyaari doona haddii alla idmo hirshabeelle iyo galmudug dhammaan taageerayaasha ummadda soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa in ay ciyaar qurux badan ay fiirsadaan nidaamkana ay dhowraan haddii alla idmo waa kama dambays waxaa jiri doona abaalmarino waaweyn ay ugu horeeyaan taageerayaasha ugu fiican kooxda ugu fiican ciyaartooyga ugu fiican waxaan rajaynaynaa marka in taageerayaashu ay kooxdaha codkooda ku taageeraan laakiin wax rabshada ayna samaynin sidaad arkayseen dhammaan adduunyadao dhan waa laga fiirsanayaa magaaladeenna muqdisho iyo waddankeennaba si fiican u koray kubadda cagta waa artay heerkay joogto in adduunka oo dhan laga wax ka qorayaan oo madaxweynaha urur kubadda cagta adduunka fifa uu soo qaatay ciyaarta oo galmudug iyo gobolka maanta dhexaysay waxaan rajaynaynaa inay si nabada ah noogu dhammaato waxaan rajaynaynaa taageerayaashu inay ku xifaartamaan codka dabaaldegga laakiin hadallada hanafta leh inay iska dhaafaan waxaan aad uga xumahay dadka youtubarka ah ama social media isticmaal qaarkood oo ciyaartooyda qabiilqabiil ku kala sheegaya kubadda cagta waxaan rabaa inaan aad u cambaaray arrintaas kubadda cagta ma laha qabiil waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in firbaley ay isticmaalaan kooxaha qofna jinsigiisa ama midabkiisa ma lagu caayi karo kubadda cagta waxaan rajaynaynaa cayaartooyda waa cayaartooy in la dheelo banooni qurux badan labadii kooxoodna wayna maqlaayaan wasiiradii way joogaan wasiirka isboortiga waa jooga dhammaantiin ma wada joognaa waxaan rajaynaynaa insha allah nabadda ugu dhammaato biri galab koobkan haddii ilaaha yidhaahdo halkaasaan ku bixin doonnaa abaalmaradana way jiri doonaan waxaan rajaynaynaa qof kasta in ay xirfadeeda ku soo bandhiganto halkaas waxaan u mahad celinayaa dadka wax ka qora kubadda cagta ama wax ka sheega oo aad iyo aad saamaynta uu tartankan lahay bannaanka soo dhigay kuwa sida fiican u shaqeeya waxaan radaynaynaa inaan loo isticmaalin kubadda cagta siyaasad xaaraanay ka tahay waxaan rajaynaynaa in geem qurux badan uu dhaco ayaa nugu dambaysay waa aragteen garoonka sida loo imaanayo waa aragta quruxda ka jirta waddankeenna image fiican u bixiy waxaan rajaynaynaa marka imagekaas inaan nagala hadlaynin waxaan rajaynaynaa in aan eh, waxaan arkayn dad dhahaya hebel waa la celinaa hebel waa la celinaa arrintaasu ma jirto annaga intaan ognahay eh, nin kasta oo taageeraa eh, kubadda cagta qiimuu ku agliya aad aadaan aan u mahadinayna waxaa jira taageero fara badan oo uu ka mid yahay aayarta jawaahir staahil gabadhii maalin dhaweeday tabarkay la soo qaadanayay nashaad dadka noocaasa waa abaalmarin doonaa anaga kubad cag waaye waa fan waaye waxaa la rabaa in lagu daydo ay kooxdooda ay si fiican u taageeraan kooxda uga taageero fiicneedne waa abaalmarin doonaa tii uga taageero wanaagsaneedn waa la abaalmarin doonnaa waxaana rajaynaa insha allah kooxda in codka lagu waxeeyo habeen dambana ay saas ku dhammaato waxaan codsanayaa waxaan codsanayaa dadka ka shaqeeya kubadda cagta wax ka qora ama weriyaasha ah inayna ciyaartooyda ayna u cisamaalin midab midabta kor wuxuu ka yahay waxaan rajaynaynaa inaan fiirsanno geem aad qurux badan waxaan rajaynana image ka baxay oo quruxda badnaay mid kasii fiican birrinta inuu dhaco adii la yidhaahdo kolley wasiiradii iyo ururradina way hadli doonaan waxaan rajaynaynaa boota inay naqdaa boota kaliya yah oo aan lagu dirin ficil xun kubadda cagta waa laysku booteeyaa ma aha waa la rabaa faataxaa la rabaa bootaalaa la rabaa agulda caasimaa la rabaa laakiin lama rabo waxyaabaha qaarkood oo kale waxaan rajaynaynaa in laga dhaafo waxyaabaha nafta leh waxaa jooga dad saxaafada ka shaqeeya oo aad qiimo u leh wakhti badan soo geliyey waxaan rabnaa inay bosativar ka hadlaan kubaddeenna cagta waxay maraysaa heerka ugu sarreeya dalkeenna wuxuu maraa heerka ugu fiicnay waxaan u mahad celinayaa duqa magaalada muqdisho yuusuf madaale oo habeenay maalin ka shaqeeyey nabadgelyadasan hay-adaha amniga iyo dhammaantood intii inaan halkaas gaarno ka shaqaysa waa u mahad celinayaa wariyaasha kun iyo kun jera u mahad celinaya laakiin waxaan rabnaa in dhinaca fiican wax laga fiiriya waa mahadsantihin kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cali shiine oo ka hadlayay kulanka adag ee galabta u dhexeeya maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo ah kulanka lagu soo gabagabeynayo koobka dowlad goboleeda dalka iyo gobolka banaadir sidoo kale wasiirka amniga ee hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kheyre ayaa kulankani ka hadlay waxa uuna dhankiisa fariin u diray ciyaartooyda labada maamul waxa uu sheegay in hirshabelle iyo galmudug ay yihiin laba maamul oo daris ah walaalana ah sidaas darteedna aysan ahayn in ciyaartooyda la kala qoqobo waxa uu sheegay in laga doonayo in ciyaar wanaag ay dheelaan sidoo kalena kooxdii badisa ay kooxda kale u hambaliyeyso waxaan rabaa halkaan inaan eh, maxaa fariin nabadeed aan ugu diro taageerayaasha labada maamul ee eh, maxaa galmudug iyo hirshabeelle in ay ilaaliyaan habsami usocodka iyo nabadda maxaa la yidhahdaa garoonka gudihiisa iyo bannaankiisaba waayo waxaan ognahay inay nagu xiriirto cadow oo ummadda soomaaliyeed kusoo duulay oo argixisada ah oo ka faa'iidaysanayo haddii annaga taageerayaasheena aan xakamayn weyno dareenkeena haddii aan xakamayn weyno waxaa ka faa'iidaysan doona dhanka kale ee cadowga waxaan rabaa in maxaa la yidhahda lala shaqeeyo laamaha amniga runtii markay ciyaarta bilaabatay oo tartankan bilaawday ilaa ay maantadan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo askartaba waxay qoraxda u soo istaagaan subaxda hore ilaa ee ciyaarta ay ka dhammaatay oo habeenkii ah ay amniga ee ka shaqaynayaan annaga marka waxaa nagala rabaa taageerayaasha inay mas-uuliyad ismuujiyaan waa laba koox oo maxaa diris ah laba maamul oo diris ah oo walaalo ah wax cadowtinimo oo ka dhexaysa ma lahan waxyaabaha baraha bulshada laisku marsiinayane in la xakameeyo oo si wada jir ah heedaha amniga ula shaqeyna ayaan laba dhinac ka codsanayaa tabashooyinkii iyo talooyinkii eh, taageerayaasha qaar eh, ay noo soo dhiibeen oo maxaa la lairahdaa eh, xali iyo shali iyo daraadba ay nala soo wadaagayeen gaar ahaan taageerayaasha hirshabeelle laamaha amniga way naga shaafiyeen wayna naga qanciyeen xaqiiqatanne horena wou aaminsaneen saraakiisha oo raggaa saaxiibanahna oon ku naqaano waaye aqoon inay dad aqoon leh ay yihiin dad macnaha maxaa layirahda waxyaabahaas aan ku dhaqmayn inay yihiin hore waa u ogeen laakiin maxaa layidhaahdaa marba haddii wax la tawado ama wax la sheego waxaa raba in laska shaafiyo runtiina si wanaagsan noogu shaafiyeen waxaan rabaa si isku duuban inaan ugula hadlo taageerayaasha labada maamulba in amniga aan ula shaqeyno adaa amnigna si dhow aan ula shaqeyno si uusan cadowga noogu faa'iidaysanin isboortiga waa isdhexgal waa walaatinimo waa saaxiibtinimo maxaa layidhahdaa haddii maxaa layidhahdaa hirshabelle la qaado in galmudug u hambaleyso haddii galmudug qaatana in hirshabelle u hambaleyso intaas ayaa laga rabaa baashiyaysan naga bixin meel dheer iyo naga gaarin dhanka kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya maxamed bare ayaa isagana kulankani adag ka hadlay waxaana uu sheegay in laga baahan yahay in taageerayaasha ay muujiyaan eh, xasilooni waxa uu sidoo kale sheegay in ay tahay in ay gudbiyaan eh, sawiro ka turjumaya horumarka ciyaaraha dalka waxaana uu sheegay in marka la eego eh, marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ciyaaraha dalku wakhtigan ay tahay meeshii ugu xasaasaneed ama meeshii ugu fiicneed sidaas darteed ayuu ka codsaday taageerayaasha labada dhinac ee maamulada hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug in ciyaarta maanta ay aada isku xakameeyaan sidoo kalena ay muujiyaan marka la eego taageero wanaag oo ay u muujinayaan labada kooxood ay kala taageerayaan sidoo kale waxa uu sheegay in ay habboon tahay in laga fogaado dhammaanba waxyaabihii horay ciyaarihii kala duwanaa ee dalka uga soo dhacay soddon iyo saddex sano kadib tuulada cayaaraha cayaar sidan u xamaasad iyo xiisad badan ee tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waayadiis hore la dhihi jiray tartanka gobolada dalka in lagu qabto wasaarad ahaan waxay nooga dhigan tahay wax aada maxaa u farxad badan sidoo kalena ah dadaal iyo juhdi aan ku soo bixinay annagoo kaashanayna xiriir kubadda cagta iyo dhammaan inta markaas nagala shaqaysay ee ugu horeyso <clears throat> private sectorkii asagana inoo maalgeliya ama shirkadii inoo maalgelisay in e, koobkaas uu suurtagalay daldhowr waxay ahayd arin soo jiidatantay muddo ma qabsoomi doontaa sidee noqon loo xakameyn doonaa taageerintaas laag inay isku yimaadaan runtii ilaahi mahadiisa waxay ahayd in meeshaasu ay marti gelisay ciyaaro dhowr iyo toban ah taageerayaal tiradoodu aan ka yareen kun oo qofna ay yimaadaan ayaduna waxay ahayd fariin kale ayadana muhiim ah taasna waxay macnaheeda ku tusaysay fariinta amniga iyo caasimadda sidoo kalena koobkan wuxuu nooga dhignaa isdhexgal bulsho in bulshadu ay maxay tole isu jeclaadaan ama dad ay walaalo noqdaan istiidyada maantana saaad ogtihiin koobka wuxuu maraa heer gabagaba waxaa final isugu yimid labada state ee ood wadaaga ah labada state ee walaalaha ah, hirshabeelle iyo galmudug oo aan u wada rajeynayn dhammaantooda nasiib wacan midka guuleysta iyo midka kaleba runtii waa soo wada dadaaleen ayagoona waxaan leenahay labada stateba ninkii qaata kan kalena wuu soo dadaalay lagama guuleysan dhammaantood wada guuleysteen sidaas lamidaan guud ahaan steedyada sanadkan ka qayb galay dhammaantooda waa wada guuleysteen koob sidaan leega maxay dhallinyarada uga dhintaan runtii ayaduna waa fursad kaloo aada muhiim ah koobkan sidiisao marka laga soo taga isdhexgalka muhiimada kale aan ka lahayna waxay ahayd cayaaraha ama xulalka ciyaartooyda xulkeena qaranka inta badan waxay ku sultanaayeen in laga soo xulo ciyaartooyda ama ay ka yimaadaan horyaalada kala duwan ee laga ciyaaro gobolka banaadir laakiin sanadkan waxaan rabnaa sida qorshaheena uu yahay haduu ilaa yiraahdo ciyaartooyda dalkeena ku matali doonta ciyaaraha qaramada kala duwan inay kasoo baxaan ciyaartooyda da-da fiican ee dayarta ee koobkan ku lahaa xirfadaha fiican ee kusoo bandhigay taalantigooda taasna waxay ahayd fursad kale oo dhallinyaradu inay halkaas oga soo baxdo ciyaartooyda xulkeena qaranka nagu matali doonto in laga helo halkaas dhammaan guud ahaan goboladoo dhan haddii isteed waliba laba saddex ciyaartooy xirfad sareysa laga helo waxaa markaas soo baxaya xul qaran oo la dhihi kalo xul qaran oo soomaaliya matalayo guud ahaan isteedyaduna iska arki doonaan ayadan waxay ahayd fursadda kale aan meeshaasi dhalinyaradu aan islixin waxay u ahayd muhiim sanadkan wasaaraddu waxay soo kordhisay eh, qorshayaal cusub sida eh, in aalad casri ah ama hab casri online ah in qof waliba uu ticketing system ku qaato sida garoomada caalamka oo kale ana in qof walba uu asagoo gurigiisa joogo ama meel walba uu joogo magaalada inuu soo bukinto uu ku yimaado maxay tole garoonka habraaca soo mara amniga kadibna uu ku daawado ciyaartiisa si qurux badan ayadan waxay ahayd platform kale aan ugu talagalnay sanadkan tijaabo aan ku furnay ciyaaraha dowlad goboleedyada waxaan uga dan in cayaaruhu ayagu maxay tole ay isbixiyaan in cayaartooydeyna xulalkeena qaranka ay helaan income generation ama ay helaan meel ciyaartooydeena uga noqoto support howlahooda iyo maxaa lahaa tababaradooda iyo maxaytole wax alaal waxay u baahan yihiin baahiyadood waxay ahayd fursad kale oo aan ugu talagalnay dhanka kalena waxay xoojinaysaa qorshahaas markay hirgasho ayaduna shaqo abuur waxay u noqonaysaa dhalinyaro badan oo maanta baagamuunda ayaa ayaguna waxay fursad u heli doonaan inay ka shaqeeyaan habmaamulkaas cusub ee aan kusoo kordhinay ayaduna waxay ahayd fursada kalean u arkeynay ugu dambeyn fariinteeda ama baaqayga waxay tahay aan rabo inaan la wadaago bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bahda sboortiska xiiseysa jecel taageerayaasha kala duwan ee sboortiska waxaan rabaa inaan idhaahdo sboortisku sidiisu waa isdhexgal bulsho waxa uu sboortisku soo jiidaa bulshadu inay isjeclaadaan inay nabadda iyo amnigana ay xoogaysato waxaan rabaa marka in qof waliba uu maskaxda ku haayo labada kooxood ee joogta finalka ee tuulada cayaaraha ayaguna insha alla ku madalsan waxaan rabaa inaan idhaahdo labadiin waa soo dadaasheen idinkuna waxaa idinka rabnaa inaad taageeradiina ama taageerayaashiinu aada la hadashaan aniguna codkayga waxaan ku biirinayaa baaqi maanta ilaa iyo kala duwanaa ay dirayeen xiriir kubada cagta iyo dhammaan wasaaradaha labada xiriir ka kala soo horjeeda anaguna waxaa rabaa inaan iraahdo taageere u horseed kooxdaada inay ku guuleysato si xasiloon nabdoon qurxoon adigoo tartanka carqalad aadan ku noqonin taageerayaashuna waxaan leeyahay idinkuna mar kale waxaan rabaa inaan iraahdo aadaad u mahadsantihiin sida quruxda badan garoonka aad usoo camirteen aad u dhiirigeliseen in sboortiska uu hormarana sababteeda idinkaa lahaa runtii maanta horumarka dalkeena sbortiskuu ka gaaray waxaad dareemayseen in eh, majalooyinka caalamka ama eh, hay-adda ugu sareysa kubadda cagta ee fifa iyo madaxweynaheedaba inuu dhacdooyinka marka uu soo qaadanayay toddobaadka ka dhacay dunida inuu qayb ka ahaa waxa uu soo qaatay eh, ciyaarihii ugu dambeeyey xiisaha badnaa ee badnaa ee dalkeenu ka dhacay ayaduna waxaa suurto geliyey inay saas u qabsoonto garoonka camiray dhiiro geliyey in maxay tole fariintaas amniga quruxda badan ee ka baxday sawirkaas quruxda badan ay suurtogeliyaan leeyahay taageerayaasha kala duwan ee kala taageeraya kooxaha mar kale waxaa idin leeyahay waad mahadsantihiin sidaad u qurxiseen bilicda iyo horumarka sportiska oga shaqeeya nabadda iyo xasiloonida koobkan taageere adigoo xasilooni muujinayo u horseed kooxdaada aad taageeraysid inay guul ku qaataan si guulna ay ugu damaashaadaan insha allah waxaa kaloo ayadana aan rabnaa inaan indhihiina ku arki doontaan madasha koobixinta waxaa insha allah maxaa lahaa noqon doontaa madal aada idin soo jiidato qurux badan sida loo diyaariyo heerkeeda heer caalami koobka casriga caalamka laga bixiye horyaalada dunida hormartay anaguna insha alla anagoo tiigsanayna sanadkan waad aragteen waxaa ku maxaa lahaa aada usii qurxinaya koobka inuu lahaa istaan gaara ah loogu talagalay waxaad ka arki doontaan eh, biladaha guuleystaha la siin doono iyo koobka uu qaadan doono dhammaan waxay eh, maxay tole ay waafaqsanaan doonaan sida marka hore loo diyaariya dhisaan ahaan mar kale waxaa leeyahay dhammaantiina idinkoo isku duwan taageerayaasha kala duwan ee kala taageeraya kooxaha waad mahadsantihiin si gaarna waxaan rabaa labada kooxood inaan idhaahdo labadiina waad xambali hordhacayda siiyo waad soo wada dadaasheen inaad timaadaan final oo aad soo gashaan jihaad dheer wax sahlan maaha waxaan idin leeyahay labadiinaba hambalyo kolley kubaddu waa cadimadow kubaddu guushuna qolo unbay raaci laheede qolada guulaysatan waxaan leeyahay hambalyo kuwa guusha laga ka raacdayna ayaguna waxaan leeyahay waa dadaasheen idinkuna sidaasi lamide ah. hambalyo waad mahadsantihiin balanteenu waxaa waa sbortis horumarsan sbortis qurux badan sbortis la dhiirageliyey sbortis isku filnaada xulkiisa qarankii ciyaartooydiisana isbixiya ay noqdaan kuwa maxaa la dhahaa wax waliba tasiilaad ay u baahdaan ayagu isu kaba mar kale waxaan u mahad celinaa guud ahaan bahda sbortiska saad isu wada duwantihiin waxaa idin leenahay mahadsanidin kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed bare oo ka hadleeyay kulanka galabta dhexmari doona galmudug iyo hirshabelle oo ah kulanka ugu dambeeya ee ciyaaraha dowlad goboleeda iyo gobolka banaadir dowladda iiraan ayaa waxa ay iska fogeysay eedeymo loo soo jeediy oo ahaa in ay ku lug leedahay weerar ay askar mareykan ah ku dhinteen weerarkaas oo ka dhacay e, saldhig uu milatariga mareykanku uu ku leeyahay xadka kala qeybiya wadamada siiriya iyo sidoo kale jordan iiraan waxay dafirtay in wax luga ay ku leedahay weerarkaas loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano laguna qaaday saldhigga mareykanka ee uu ku leeyahay xadka jordan uu la wadaago wadanka syriya mareykanku waxa uu ku eedeeyay weerarkaasi inay ka dambeeyaan maleeshiyaad xagjiriina oo ay taageerto dowladda iiraan waxaa sidoo kale mareykanku uu sheegay in weerarkaasi ay uga dhaawacmeen tobanaan askari waxaa sidoo kale jirta in ilaa iyo saddex ka mid a ah askarta mareykanka la xaqiijiyay in weerarka ay ku geeriyoodeen madaxweynaha mareykanka joe biden waxa uu sheegay in uu ka aargoosan doono dadkii weerarkaasi ka dambeeyey waan ka jawaabi doonaa ayuu yidhi waa markii ugu horreysay oo weerar eh, la qaado weerar ay ku dhintaan askar mareykan ah tan iyo markii uu dhacay weerarkii toddobadii oktoobar oo ay kooxda iska caabinta xamaas ay ku qaadeen gudaha israael waxaana jirta in weerarkan waxaana jirta tan iyo waqtigaasi in dhowr jeer la weeraray saldhigyo milatari uu mareykanku uu ku leeyahay gobolka balse ma jirin khasaaro intaan la eg oo laga soo wariyey ilaa haatan ma caddo cidda weerarkani ka dambeysay mana jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan muse baiden waxa uu sheegay in mareykanku uu qaadi doono tallaabooyin oo kula xisaabtamayo dhammaanba dhinacyada ku lugta leh weerarkan iiraan waxa ay beenisay in mareykanka iyo uh, britain ama u k eedeymaha ay u soo jeedinayaan ay yihiin kuwo aanan waxba ka jirin waxa ay sheegtay in keliya ay yihiin eedeymo iyada loo soo jeedinayo balse xaqiiqda ka fog eedeemahani waxay u muuqdaan kuwo siyaasadeedsan oo la doonayo in eh, lagu fushado dana laga leeyahay gobolka ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan naasir kananin lagu magacaabo kaas oo la hadleeyay wakaalada wararka ee iiraan aqalka cad waxa uu sheegay in mase baiden uu xog la wadaagay ama uu ka helay xogo la xiriira sida weerarkaasi uu u dhacay wasiirka ama xogayaha gaashaandhigga ee mareykanka ninka la yiraahdo liod auston iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale jiil iyo anigu waxaan la qaybsanaynaa murugada qoyska iyo sidoo kale saaxiibada ay ka baxeen geesiyadeena waxaanan ka xunnahay oo aada uga wawalsannahay dhacdan ayuu yiri mase bayden oo soo saaray war saxaafadeed magacyada ee shaqhsiyaadkan iyo sidoo kale kuwa dhaawacmay ayaana ilaa haatan la shaacinin sidoo kalena waxaan la ogeyn qoysaska sida rasmiga uga soo jeedaan maruu booqanayay south carolina ayuu master biden waxa uu sheegay in mareykanka ay u tahay maalin adag ama maalin madow sidoo kale waxa uu sheegay in bariga dhexe ay kasoo wajahday xaalad aad u adag oo la xiriirta in ay waayeen ilaa iyo saddex askari oo mareykan ah waxa uu yidhi waxaan weynay saddex ka mid ah geesiyada ruuxda ee mareykanka ama ruuxiga ee mareykanka mas-uuliyiinta mareykanku waxa ay sheegeen in ugu yaraan soddon afar ka mid ah shaqaalaha mareykanka ay soo gaartay waxyeelo dhanka maskaxda ah oo maadaama shoog ama qalqal ay ka qaadeen weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droonka ee lagu qaaday saldhiga milatary ee mareykanku uu ku leeyahay xadka jordan uu la wadaago wadanka syriya waxaana taliska dhexe ee mareykanka iyo sidoo kale madaxweynaha waddankaasiba joe baiden ay sheegeen in weerarkaasi ka dhacay waqooyi bari jordan una dhow xadka syriya in uu yahay weerar ay soo maleeyeen maleeshiyaad ay taageerto dowladda iiraan inkastoo iiraan dhankeeda arrintaasi iska fogeysay bishii disembar ee sanadkii hore mas-uuliyiin ka tirsan mareykanka ayaa waxay sheegeen in la weeraray saldhigyo militari ay ku lahaayeen ciraaq iyo siiriya halkaasina lagu qaaday e, weerar aada u culus waxaana ay sheegeen xilligaasi inaysan jirin khasaaro weyn oo weerarkaasi ka dhashay balse haatan waxaa la xaqiijinayaa in dhimashada saddex askari oo mareykan ah ay weerarkan ugu dambeeyay ay ku geeriyoodeen halka tobanaan kalena oo ay ku dhaawacmeen dhanka kale haddii aan eegnane magaalada istanbul ee caasimadda labaad u ah wadanka turkigana waxaa ka dhacay weerar ay geysteen koox hubeysan ilaa iyo laba nin oo hubeysan ayaa la sheegay in ay weerareen kiniisadda masiixiyiinta ee ku taala magaaladaasi istanbul halkaasina waxaa ku geeriyooday hal ruux toogasho ayay halkaasi ay ka fuliyeen waxaana jirta in wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda turkiga mar dambe ay ka hadashay weerarkaasi ayna sheegtay in laba ruux oo weerarkaasi looga shakisan yahay gacanta lagu soo dhigay mana bixinin tafaasiil intaasi ka dheeri ah kooxda islaamiyiinta ee isis la yiraahdo ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi qoraal ay soo dhigeen barta telegramka ayayna ku sheegeen in laba ka mid a ah dagaalamayaashooda ay gudaha u galeen kiniisadaasi sidoo kalena halkaasi ay ka fuliyeen weeraro warbaahinta turkiga ayaa si weyn u hadal heyso weerarkani loo geystay masiixiyiinta ku cibaadeysanayay kiniisadaasi ku taala magaalada istanbul ee wadankaasi turkiga barnamijka ogaal ayaa dhegeysanaysaan qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada hadalhaynta afarylaaatankii saacee lasoo dhaafay gudajir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya maanta hayster maxamed nuur anigoo bootaan xidig ah dhawaada saaxiibayaal waad haystare haddii aan ku hormarno dhankaas iyo hadalhaynta eena saacadii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadalhayay kulanka faynalka ee dhex doona kooxaha hirshabelle iyo galmudug ciyaarta dambeysta ah ee tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka mhm. dhaceysa tuulada ciyaaraha stadium muqdisho mhm. saacadihii lasoo dhaafay waxaa la dareemayay diyaar garowga taageerayaasha labada koox oo laga dareemayay in ay si aad isku diyaarinayaan ka qayb noqoshada tartankan oo ah mhm. kulanka ugu dambeeyey finalka tartankan waxaa isugu soo haray kooxaha galmudug iyo sidoo kale hirshabello oo ay galmudugna kasoo gudubtay naadiga banaadir iyo sidoo kale hirshabelle oo kasoo gudubtay naadiga jubbaland ugu dambeyntii labadan koox ayaa wada jooga finalka waxaana si weyn loo hadal hayaa oo ay bulshadu falanqeynaysaa mhm. cidda ay markaasi guusha raaci doonto islamarkaana koobkan qaadi karta waxaana la arkayaa isray dhammaan jidadka iyo sidoo kale garoonka ciyaarahaba taageerayaal aada u fara badan oo ay taageerayaan calaamadooda sita kuwaasoo muujinaya taageerada ay u qabaan kooxahooda sidoo kalena mm. rajeynaya inay guul ka keeni karaan kulanka galabta ka dhici doona stadium muqdisho oo ah kaba dambaysta tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir si weyn ayaa baraha bulshada loogu hadalhayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaana arkaysaa jidadka markaa aad marka indhahaagu ay qabanayaan dhamaan dhalinyaro iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda kala duwan oo isugu soo baxay jidadka isla markaana u qulqulaya dhanka garoonka iyo halka ciyaartu ay ka dhici rabto iyagoo u diyaargaroobaya kulanka faynalka ah ee udhexeeya kooxahan wadahaynta haddii aan halkaas hogan imaanana markaana dhanka iyo qormooyinka haatan qormada u horeysa dhankeyga waxay ku bilaabanaysaa sidatan lama guursado qof quruxsan ee waxaa la guursadaa qof noloshaada qurxin kara ha u guursan inaad cidlada ka baxdo oo kaliya ee u guurso inaad ku noolaato nolol ku salaysan jacayl ixtiraam kalsooni iyo qadarin nolosha waa qof adigu ku jecel oo adiga aadan jecleen iyo qof adiga aad jeceshahay oo isna ku jecleen guusha gaaristeeda waa shan daqiiqo ee aad cagahaaga dhulka ku haysid nolosha waxa ay leedahay dhadhan sida ay cuntada u leedahay dhadhan dadku u hanuuni ficil ahaan adduunkani waa riyo macaan rumayntooduna ay adag tahay ogow in wejiyada dadka ay kala duwan yihiin laakiin isku day inaad hal weji ku wajahdid qormadan waxaynu ku soo xignay qof baraha bulshada ku soo gala armaan maalik waa tahay qormada ugu dambeysa dhankaygana saddexdan ka fogow waayo waxay dili karaan riyooyinkaaga kow cabsida cabsidu waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee kaa hor istaagi kara inaad riyooyinkaaga dhabayso haddii ay noqon lahayd cabsida aad ka qabto guuldarada iyo cabsida ku dheehan diidmadaba guud ahaan baqdinta waxay kaa celin kartaa inaad ka baxdo aagga raaxada iyo inaad si dhab ah u wajahdo caqabadaha nolosha saaxib marka hore isku day inaad ka takhallusto cabsida ogowna isku dayga badan misena lagu celceliyo inuu isku bedelo in shaygaasi guul laga gaaro labo fiijignaan la-aanta haddii aanad fikrad cad ka haysan waxaad rabta inaad gaadho way adag tahay inaad ka shaqayso hadafkaaga adigoon maskaxda ku hayn bartilmaameed gaar ah waxaa laga yaabaa inaad si aan ujeedo lahayn u wareegayso oo aanad lahayn dariiqaad qaadi lahayd haddaba saaxiib fiijignow oo deji dariiqa aad u mari lahayd hadafkaaga ka hor inta aadan ku tallaabsan saddex adkaysi la-aanta ku guulaysiga riyooyinkaaga inta badan waxay u baahan tahay dadaal iyo dulqaad haddii aad si fudud uga quusato marka aad la kulanto dib dhacyo ama caqabado waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad horumar ka gaadho yoolkaaga qormadaas ay ugu dambeysay xubinteenii bandhigga warbaahinta bulshada aad kala socoteen idaacadda kulmiya tan intaan mid kale aynu ku kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo waxaa dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaalay idaacadda kulmiye dhanka ciyaaraha qaaradda afrika haddii aan eegnane xulka kubadda cagta ee masar ayaa gebi ahaanba waxay iskaga hareen koobka qaramada qaaradda afrika waxaana jirta in eh, marka la eego dhacdada la xiriirta in masar ay koobkan gebi ahaanba iskaga hartay ay timid kadib markii ay ciyaar ay la dheeshay xulka kubadda cagta ee jumhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ay gebi ahaanba halkaasi wax guula ay ka keeni weysay masar ayna ka adkaatay ama ay ka adkaadeen ciyaartooyda d r c congo ciyaarta waqtigii loogu talagalay waxa ay kusoo gabagabowday hal iyo hal balse guul goolkulaadyo ama rigoriyaal sideed iyo todoba ah ayay waxaa ku badiyey xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ciyaarta oo ku dhammaatay hal iyo hal ayaa waxaa daqiiqadii soddon iyo todobaad ee ku hormaray marka la eego e, goolkii ugu horeeyey jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ciyaartoodii ka socday waxaana u dhaliyay ciireenka alleeya la yiraahdo balse ciyaarta oo mareysa afartan iyo shan daqiiqo ee daqiiqadii hore ayaa waxaa kaarka casaanka ah ama roosaha laga siiyey ee xulka kubadda cagta ee masar ciyaaryahanka la yiraahdo cabdalla balse marka ay sidoo kale ciyaarta ay maraysay sagaashan iyo toddoba daqiiqo ayaa waxaa jirta in eh, goolkulaad lagu helay oo ay ciyaartuna ay noqotay hal iyo hal waqtigii loogu talagalay ciyaartu hal iyo hal ay kusoo gabagabooday balse rigooryaal la tuurtay ayaa waxaa suurto gashay in ciyaartooyda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ay sideed iyo toddoba ay uga adkaadaan eh, dhigooda masar waxaana sidaasi ka wareegyada xiga ee ciyaarahaasi u gudbay xulka kubadda cagta ee congo balse waxaa hadalhayn xoogan abuurtay in ciyaarahan oo masar ay qaaday ilaa iyo shan jeer in iyada looga badiyo wareegan waxaana sidoo kale jirta in jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ay tahay wadan aana sidaas ugu sii xooganin dhanka ciyaarista kubadda cagta waxaana jirta in marka la eego ciyaarta hanaanka ay ku socotay ay wax weyn ee u dhintay kadib markii ciyaaryahankooda ee u ciyaara xulka kubadda cagta ee masar ee cabdalla uu kaarka roosaha uu ka qaatay taas oo keentay eh, amayradii cireenka xamdi maxamuud eh, sharfidiin ayaa ka qaatay kaarka casaanka ah taas oo hoos u dhigtay awoodii ay lahayd kooxda masar waxaana jirta in ciyaarta oo hal iyo hal kusoo gabagabooday markii dambe rigoryaal ama golkulaadyo looga badiyey xulka kubadda cagta ee masar eh, ciyaaryahanka maxamed saalax yihaahdo oo kabtan u ah ee kooxdan masar ayaa waxa uu ciyaartaasi uga maqnaa dhaawac soo gaaray balse xulkiisu awood ma aysan u yeelanin in ay soo gudbaan si kulamada kale uu usii ciyaaro waxaana masar ay sidaasi uga hartay ciyaaraha kubadda cagta ee qaramada qaaradda afrika waxaana marka hore ay ku jirtay xulalka sida weyn loogu saadaalinayo in kulankan ama ciyaarahan afrika ka soconaya ay ku guuleysan karaan markan saacadda kow tobanka barqanimo ayay tilmaamaysaa bal aan dib u xasuusan noqodobada uga weyn ogaal ku jira We'll be right back. waxaa magaalada rome ee caasimada wadanka talyaaniga gaaray qaar ka mid a ah madaxda dalalka afrika iyo kuwa yurub kuwaas oo ka qaybgeli doona shir madaxeedka ka dhacaya dalkaas oo ay marti gelinayso dowladda talyaaniga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ah wafuudi heerka sare ee halkaasi gaaray waxaana la filayaa in kulankaasi looga hadlo arrimo badan oo quseeya afrika waxaana sidoo kale ee eh, lagu wadaa in ay suurtagal tahay in lagu soo hadal qaado xiisada etoobiya iyo soomaaliya u dhexeeya taas oo ka dhalatay arinta la xiriirta damaca etoobiya ee badda soomaaliya kadib markii heshiis is ah ay la gaartay maamulka somalilan galabta garoonka tuulada ciyaaraha staadium muqdisho waxaa lagu soo gabagabaynayaa kulan ama ciyaarihii dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee muqdisho ka soconayey kulankan oo ah mid aad u xiiso badan ayaa kaba dambaysta waxaa isku arkaya ciyaartooyda xulalka galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle labada maamul ee dariska ah ayaa xifaaltan xoogani uu ka dhexeeya waxaana saacadihii ugu dambeeyey taageerayaashooda ay baraha bulshada ee isku dhaafsanayeen fariimahan jabaada oo ku aadan in dhankooda koox walbaba ay guulaysan karto waxaana jirta in ciyaartan oo aad loogu rusugayo galmudug ay ka soo adkaatay xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka ama yiraahday maamulkan gobolka banaadir kaas oo difaacanayay koobkan maadaama sanadkii ugu dambeeyey laba kun iyo labaatankii uu isla galmudug uu ka qaaday halka hirshabelle iyadana ay ka soo adkaatay ciyaartoyda dowlad goboleedka jubbaland balse ugu dambeen galmudug iyo hirshabeelle ayaa waxaa laga dhursugayaa cidda galabta koobka hanan doonta dowladda iiraanna waxaa iska fogaysay in wax luga ay ku lahayd weerar ee askar maraykana ay ku dhinteen kaas oo ka dhacay xadka ay wadaagaan wadamada jordan iyo sidoo kale ee eh, syriya saldhig milatari oo halkaasi maraykanku uu ku leeyahay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano ayaa weerarkaasi loo adeegsaday waxaana ku geeriyootay saddex askari oo maraykan ah sidoo kalena tobannaan askari oo maraykan ayaa ku dhaawacantay maraykankan waxa uu ku tilmaamay inay tahay maalin madow madaxweynaha maraykanka jo baiden waxa uu sheegay in dowladdiisu ay aargoosan doonto maleeshiya taageersan ama ay taageerto dowladda iiraan ayaana weerarkaasi lagu eedeeyey inkastoo iiraan dhankeeda ay iska fogeynayso eedeymahaasi weerar lagu qaaday kiniisad ku taala istanbulna waxaa ku geeriyooday hal ruux weerarka waxaa la sheegay inay geysteen laba nin oo hubaysan waxaana sheegtay mas-uuliyaddiisa kooxda eh, islaamiga ah ee isis la yidhaahdo waxa ay sheegeen qoraal ay soo dhigeen barta telegramka in laba ka mid ah ee eh, dagaalamayaashooda ay gudahay u galeen kiniisadda ee masiixiyiinta ee magaalada istanbul ku taala wasaaradda arrimaha gudahana waxay sheegtay in gacanta lagu dhigay laba ruux oo looga shakisan yahay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira weli ogaalo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhowaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay waxaa la yidhi eh. wallaahi isbiirsannoo bilaahi iskaashanay eh. biriga aan leenahiyo baddeenna qofkii damcow eh. bulshada soomaaliyeed boob waa ka digtoon yihiin haddaad buuraha kortiyo hadaad bohol naga gashana intaan ifka baaqinahay bir iyo waa noo dagaal warbislo waxaa kaloo la yidhi geska bariye afrig balaaya ninkii ka wada walee ma badbaadayo boqnaha usagay ka jari war adna ka tagtay ninkii barrigayga iyo baadidayga qalbigayda horay u qabay eh. hadduu baday iigu yimid eh. bilaahi waa inoo dagaal wali kaleeleenay eh. bogolow wali eri bogolow kale diidey badday biyooshe malhalaadiidi nawar waa nagii ku soo tarxiilnay miyaad welina daba joogtaa aryadhaha ayaantan abiy axmed waxay ka maraysaa hal la yidhi allahayo bannaankaba ah, bohol kama malaysanine e bixiyo iga bixi allahayow caashaqu bad weeye iga bixi waar wallaweynay madaxweyne muuse biixina waxay ka maraysaa bad baan galay callaylehe bad baan galay iyo baaxad sooron bartanka uu fariiste warwaaqla waxaa kale hore loo yidhi inan yahow badiyo webi adigoon dabaal baran loomaba badheere war bashiir horin wali dheegi jiray ruuxa badweyne isagoon dabaal barane madeeyo waxaa kaloo layin badaanaan ku dhacay sideenuga baxaa badbaadaa alle waadigosbedela oo markii hore abibaddu inay baylahta miyo ways waranna waxaan dhihi lahaa abii beembeen cidlaa baddaan kuma heli kartide badbaada haddaadan rabin kollay isku beeganay midkii labadeenna baqa bulshadu ha ku maadsatee buuraha adigoon dhexgelin bannaanka carsi oo istaag haddaba aan kala baxnay labadeena seefood wati saawir noqotaa war kalemaanay war mahaysaaniine soomaaliduu meel kastay joogaaniin arinta badda iskaga mid bay noqdeen cid qaadan kadhaanama jidho bay dhaheen warma waxay maraysaa meelaan ku harnaa haddeer ma jirte meelaad ku hartaa haddeer ma jirte warba watan loo kala hari maaye soomaalida minnesota ku nool dhammaantooda soo baxeen hayehe ledasgood baag may dheheen aminkaa kici waa kula kacinaana soo kici may dheheen warba warkaa iga dhexgelinine shacabkii minesota soo baxay waxaa la hadlay xildhibaanada koongareeska maraykanka ilhaan cumar oo hadda keligeed afrikaan koongareeska ka dhex fadhida now waar kuwa eegimaye war inta soomaalida sheegata anaa matalay tiri warba wa afrikao dhan bay matashaahe waxay tihi dowladda maraykanka waxaanu u yeerinay qaadanaysaa sababtaoo ah canshuurbixiyayaal baanu nahay aqalka koongareeskan haddii anaa u dhex u matala waxaanan u yeerinna ma samayn karaa niin soomaali haddaan nahayna awoodayda waa malaysantaho waa isku xidhannahay markaannu hadda waxyaala hoose isku haysanin baanu xagxagannaa laakiin haddii xaaladu haddu soomaalinimo timaado cid soo dhawaan kadhaa ma jidho iyo cid noo imaan kadhaa warbashiiroo ilhaan cumar waxay kaloo tidhi dadaalka madaxweyne xasan sheikhu waa bogaadinaya shaqada fiican oo arrintaas uu ka qabtayna aad baan ugu faraxsannahay ummadda soomaaliyeedna waxaan kula talinayaabay tidhi inay madaxweynaha garab istaagaan waar ilhaan jamhuuriyadda barakaysan maanay garanayn war maanay war ma haysaane safiirka etoobiya muqdisho u fadhiya heshiisku waa ka noqonay miyuu yidhi maxay naga waalayeen haddaa baanu soo xasuusanay naga raallihadaamuu yidhi warwarkayga dhexgelinina safiirku maalin hore inta ardi sababa sheegay oo wuxuu doono ku hadlay wuxuuna yidhi soomaaliya dal jira maahana gumaysigaa abuuray taasoo micnaheedu yahay warkii ay weligoodba dhihi jireen oo ahaa innagay naga mid yihiin hadda hadal aan fiirsi loo dhihin iyo caano aan fiirsi loo dhammin waa tii la yidhi feerahay waxyeelaane ninkii abi axmed wuxuu ku qasbay inuu raalligelin bixiyo waraysigiisiina waa la tirtiray isagoo calaacalayana waa hadlay oo leh warkaasi anigu wafayoobayna uga soo baxay ooma nin waalanay safiir ka soo dhigteen ewel war sirdoonka itoobiyaanku nin waalan ka soo dhigan adba inu waalan yahay waxaan ku garanahayaa yaa iyo mayu hal meel ka wada yidhi waar wallo weynay cirka iyo badda inaa isku darsataan miyaa rabtaan arya waaqlow dadkan waaga wax looma kala wadaajine golaha ammaanka ee qaramada madoobeed labaatan sagaalka bishaanoo isniinta ku beegan ay arinta soomaaliya etoobiya ka fadhiisahayaanaa la yidhi hadda go'aan cad inuu ka soo baxana waa laga filaa etoobiya ayaa mahan tuugtamayso shirkaas in la qabta diidaysayna warkeeri dhegahaa laga furees cashoodhinka ay dirtana lama akhrinaa la yidhi inya la duuduubaa qashanqubka lagu rida aniga taas waa indhihii weer ku quuse war wiil ciyaalka xaafaddaoo etoobiyaanka ku dhaghadlaya maqaayad ay joogeen baa soo qaatay wuxuuna yidhi waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo iska ila aroore la itaal dareeye asagayga reebe waadi daraada waxaa lay e ambinaya adi daraada aysan ayaa lay afduubin adooniga adkaysan ಗೆನ್ನ ardayda ii ka yo waxaad igu ilowdee ayaan daran naftayda ka arkootean addimadaydiyo eersadoo ishayde an addimadaydiyo eersadoo ishayde aan adduunka joogin ha igeynin aakhiro aan adduunka joogin ha igeynin